بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصxaaبه طيبين الطاaهرين ومن amا bعd waxaanu ku dhex jirnay kitaabkii ألفyة العراaqي في مصطلح الحديث باب معرفة من تقبل ورواية من ترد waxaan soo بيتك beytka oo tarqiimka saddex boqol iyo afar qaala sheekh sheikhu اlciraaqi raximah اllah wman rawaa can hiqati fakadaba faqad tacaarada walakin kadiba walakin kadiba laa tuhbitan biqowli shaykhihi faqad kadabahu اlآakharu wawardulmaa jaxad وإن يرده وإن يرده بلا أذكره بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه والشافعي نهى ابن العبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبلي وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاقا ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأدى كلام أصلي أو قبل التلق أو قبيل التلقين أو قد وصفا بالمنكرات كثرة أو عرفا بكثرة الساوي وما حدث من أصل صحيح فهو رد ثم إن بين له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع كذا الحميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل قال وفيه نظر نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين قال الشيخ العراaqي رحمه الله ومن rawaa qofkii wariya can hiqatin hiqo qofka wariya isaguna hiqo ah ninkii asagu hiqo ah oo ardaygii hiqo ah oo sheekh fiqaana ka wariyey laakiin maxaa dhacay fakadabahu shiikhi yaa beeniyey wuxuu yidhi been baad igu abuuratay xadiidkaas aniga igama aadan warin maaragtay kuumana aana sheegin saas ayuu ku yeehi nacam faqad tacaaradaa labadoodii waa isku hor yimaaday been baad sheegay waa kaa wari iyo makaama warinoo been baad ugu abuuranaysa labadoodana waa isla fiq haddii wix hadday tacaarub yihiin isla eg yihiin waa noo imaan doona walaakin kadibahu ninka oo hiqada ka wariyey oo raawiga ah oo shiikhiisa uu ka wariyey inuu asagu been sheegaayo laa tufbitan ha sugin biqowli sheekhi sheekhiisa uu beenooda igama aada warin been baad iga sheegaysaa ha ku sugin faqad kadabahu laakharu kan kalea waa beenin labadoodina waaba la itaqo car iyo car ay meeshay tii ya a walaakin kidbahu raawiga maarata raawiga u noqonay oo hiqada dambe ah laa tuhbitan ha sugino biqowli shayki shaykiisa qowlkiisa ku sugno faqad kadabahu asaga shiikhii waxaa beeniyey alaakhara kii kale oo raawigaa isaga wadiir been waa kaa wariyey bilaasha igu inkiraysaa laakiin wardud radi oo maa jaxada wixii uu diido u yidhaahdo igama aada warin maaragtay eh, dii marka maaragtay eh, celi oo ha aqbali wa in yaruddahu haddii uu ku celiyo maalan ilaa adkuru wallaahi ma xasuusuo oo maa yaktadii wax keenaaya nisyaanu waxuu riniy waana maraad iga warisaba ma aqaano inuu halmaan wax keenayo faqad ra'oo waxay arkeen culimmadii muxadisiinta ahay alxukma xukumka waxay u arkeen lidaakiri ninka wax xasuusan cinda almucdami oo ninka raawigo isagoo xadiidka isagaa la siinaaho maadaama isaguna uu iqaya iqana uu ka wariyey xadiidkii aqbalou leeyahy wa xukiya alisqaadu isqaadkana waxaa laga soo xikaayooday xataa haddii uu yidhahdo rmi anda xadiiskan ma xasuusto can bacdihim bacdigood oo xanafiyada oo qaar ka mida ayaa laga soo sheegay laakiin waa qowl marjuuxa ah wey wadaalika ka qisati shaahidi ka qisati xadiidi shaahidi walyamiini wa id waqti nasiyahow uu halmaamay suhayl suhowl oo halmaamay alladii kaasoo ukhida canhu xadiidka laga qaatay oo rabiica bin cabdiraxmaan rabiicatu ra'ya ka qaatay fa kaana bacdu wixii intaa ka dambeeyey wuxuu dhihi jiray can rabiica yaan ka warinaya macalba kaana bacdu yarwi can rabiicuu ka warin jiray can nafsi nafsadiisa ayuu yarwihi ka warin jiray markaas can abiihi abi saalix can abi hurayra lan yudiicahu xadiidkii kama uu teginoo ma dayacaynin sababtoo ah ninkan suhayl ibn abi saalix isagoo xaafid buuxaa daqara ku dhacay xifdigiisiyaa marka qaar kala lugan laga yaabay bukhaari inuu saas xadiidkiisa uga tegin laakiin muslim wuxuu kolley ogaaday axaadiia oo ka warnaayo inay axaadiia sugan inay tahay saasuu isaga muslim uga weriy baabkan waxaa la yidhaahdaa baabu man xadaa waa nasiya ee musalaxa yidhaahda ninka intuu xadiid sheegay oo raawaaddii ay ka warisay ama qaar ka mida ay ka wariyeen hadhow xadiidkii loo yimid oo la xadiidkaasoo hebel kaa wari aan kaa maqlee bel sanad caaliya lagu sii adiga aan toos kaaga warin ilaa haddii xadiid nin oo wariyo sheekhiisiina uu nool yahay si hal sanadka waasitadan loo tuuro sheikhay usoo safri jirin haddii ay ka gaaraan si sanadka uu caali u noqdo waana mar idin sheegnay in maaragtay ou nin suhayl ibn abi saalix oo u yimid oo yidhi waxaan maqlay xadiid adiga lagaa wariyey can abika markaas can asaxaabi laga wariyey iyo mise taabici kale oo kasoo wariyey markaasuu yidhi waaba kuusii gaabinaho aabbahe ninkuu ka wariye aanba ka wariyo markaasuu muxuu tuuray ma garata wuxuu ka tuuray ninkii asaga uu suhayl ali saalax uga sheegay iyo aabbihiisuu ka tuuray ninkii wuxuu ku haray suhayl ninkii aabihiis oo ka wariyey iyo wixii ka dambeeyey mar kale muxuu soo mari lahaa ninkii suhayl ka wariyey suhayl can abi can daaka rajul su-ayl waaba u yimidoo hal ninan kaa tuura iga tuurow wuxuu idhi labaanba kaa tuura sababto waa ah maxay aabbahay dariiqiisana ma ku marsiina ninkii aabbahay ka wariyaan baa aniga ka wariyo marka meeqoo helay laba maaragtay dabaqo oo jaray ninkii marka caaligu sanadkii noqo nacam marka waa qisadaas weeye xadiidka uu leenahay qisatulshaad walyamiina waxaa weeye xadiid abu daa-uud oo wariyo qada nabiyu sala allahu calayh wasalam bishaahidi walyamiin macnaa qofka marku dacwo uu soo og waxaa leeyahay kii kale waa la weydiina waxaan makuulaya ninkan maya hadduu yidhaaho muddacigaa lagu soo noqona waxaa leeyahay haati bayinata bayinadaada keen fiqiga waa saas waay qaabka dacwada loo qaado bayinadii waa waaye hal bayinoo helay kii labaad waa waaye haye waxaa leeyahay dhaar ku ayid marka xadiidkan iyagoo ay diidaan axnaaftu kuma camal falaan laakiin culammada kale gaar ahaan shaaficiyada xadiidkan waa ay qaataan sababtoo xadiid saxiix abu daa-uud oo wariyey xadiidka marka waa qisadaas marka waxay ahayd xadiidkan waxaa wariyey xadiid kalena waa ay jirtaa rabiicat bn cabdiraxmaan oo shiikhu maalik rabiicatu ra'yi loo yaqaan ayaa suhayl bn abi saalixoo ka wariyey can abiihi can abi hurayra ana nabiya sal اllau alيه wasalam qadaa bishaahidi walyamiin niman kalaa marka ninkii ka maqlay uu rabiico ka maqloo la yidhi rabiica saaskaa warinaya markaasuu yidhi aniga ma xasuusta ma garato laakiin eh, eh, xadaa canii rabiica wahuwa hiqa canii can abi maaragtay eh, can abi hurayra saasuu xadiidku warin jiro xadiidkii ma uusan tuurin taasna waxa waaya hadduusan takdiib oo waa beenta uusa dhihin waa saddex darajo inuu yidhaahdo waa beenta ma aada iga warina been loo baad inuu yidhahdo war igama aada warina xadiidka waa nafiyey laakiin aad uma xoogo midna waxau dhahay wallaahi ma xasuusta midda haddii uu yidhahdo waa beenta inaan la aqbalin xadiidku waa cadday laakiin labada raawiga iyo marwiga mid la jaraaxayn khulaasada qod hadduu yidhaahdo wallaahi waa halmaam inaa halmaamsana ma xasuustana waa la aqbalaa xadiidka iyadana khilaaf ku jiraa waa yari ilaa sida hadda bacdu axnaafka ou tilmaamay maahan waa qowl daciifa maahan waa xadiidkaas waa la aqbalay sidii xadiidka qadla bilyamiin shaai laakiin waxaa la haysa haduu yihahdo xadiidkan igama aado wal laakiin waa beenaad sheega ma dhih ibnu salaax saniici sida ka muuqato wuxuu haleeshiinaa midka xadiidka waa beentaa iyo culammada mustalax badan xaafid ibnu xajarna nuqbada saasuu ku ishaaraa nusatnada saasuu ku ishaaray laakiin xaafid ibnu xajar laftiisa fii fatxi ilbaari xadiid oo wariyey camr ibnu dinaar can abi macbad mowla ibni cabaas magaciisa naafid ale can ibni cabaas wuxuu yidhi maa kunaa nacrifu inqidaaءa الsalaaة ilaa bitakbiir takbiirta dikri astaqfir اllah iyo takbiirka waxaasaan ku ogaan jirna xadiidka camar ibnu dinaar markii uu maanta ma arkaysaa uu weydiiyey Eh, ibnu cabaas markii uu weydiiyey markii abu macbad uu weydiiyey oo loo sheegay abumacbad xoogaa waa ku inkiray laakiin maanta ma arkaysaa beenaad sheegaysaa maaragtay ma uusan dhihin ma magarat beenaad sheegaysaa ma uusan dhihin nacam marka beenaad sheegaysaa ma uusan dhihin saa darteed xadiidka muslim waa aqbalay bukhaarina waa aqbalay shaaficina xadiidkaas markuu soo maro wuxuu yidhi lacalahu nasiya lacalahu nasiya marka waxaa kolley waxaa dhici karta laba mid in haddii uusan ku inkirin in markaas la aqbalay kolley maxamed sheekh maxamed shaakir manan akhrinayan taas camalow uu ayidayo in maarata hadduusan aad ugu inkirin waa beenta oo dhan in la aqbalayo saneeca sheekheynka iyo imaamu shaaficina waa ka muuqda marka wuxuu leeyahay eh, maarata sakhaawi labay mid tahay inay taas ay tahay dariiqa waadix ah oo cad ama inay helaan waxyaalo kale oo murajaxaad oo baabku isku baab yahay laakiin murajaxaad ay helaan la kolley waxaad u malaysaa haddii uun inkiraad keliya ay tahay qaacidana waxaa jirta almuhbitu muqadaman cala annaafi uusan takdiib sariixa uusan la imaanin warkaas yacnii inuu la aqbalayo oo camalka shaykhayn ka muuqdo qaacidadaasna almuhbitu muqadaman cala annaafin dadkana hilmaanku iska badan yahay inay maaragtay saa u dhowdan ayaa maaragtay dhici karta nacam suuradda ma idin kaamil noqota hadda inta axaadiida isku xiran yihiin suuradda kaamil waa idintaas soo maa waadax wey macaa lafdiga aan ku celinayna waman rawaa qofkii ka wariya can fiqatin fiqa qofkii ka wariy waxaa u qadar wahuwa fiqatun asaguna nin daciifa haddii wax lagu diido kaba sii dara ka daroo dibi dhalmay dhihi jira soomaalida waa ka daran yahay nin fiqaa aas ka wariyey fakadabahu wuu beeniyey been iyo bakti aad sheegaysaan waxba igama adeera dhaaf faqad tacaaradaa labadooda isku hor yimaadeen waa qir iyo qir meesha la yidhaaha labadooda waa iska hor yimaadeen labadiina waa hiqo mid aan dhihi karno marka beenaad sheegaysaa ma maxaa samaynaya maadaama istacaarudaan mid midka kale ma dhaawici karo waa iscaaridoona mid kale kama xoog badneen walaakin horta awal marka ugu horrayso kidbahu kidba raawi raawiga oo shiiqa uu ku diiday laa tahbitan ha sugin oo ha ku jaraaxayn biqowli shaykhi shaykhiisa qowlkiisa uu yidhi waa igu been abuuratay ha ku jaraaxayn oo ninka cadaaladdiisa shiikhiisa ku diiday waxay u dhibayso maad tuma arkaysaa lama lama lama arko ma garan walaakina walaakina kidbahu ay damiirka muxuu noqonayaa raawiga oo iqada oo can sheekh ka waranayo laa tubitan ha sugin waa nuuni tawkiid laa tubitanna waa dhigi karnaa markaan inshaade laa tubitan aan leenahay laakiin marka laa tubitannan waa dhigi karnaa haddaan koro sugin oo ha sugin biqowli shaykhi shaykhiisa qoolkiisa uu yiri been baad iga sheegaysaa maxaa dhacay faqad kadaba hul kan kalamaba midnana u beeniyo markuu yidhahdo kuuma sheegday adna waa ii sheegta u leeyahy ee warkan aad sheegayso kuuma sheegin aada leedahay huf iyo halkama jiraan waa u leeyahy sheekho waa ii sheegtay anaa og adigoo halmaansan intaas waa la fahmay soo maaha laakiin xadiidkiisaa lagu wariyey oo jaxdiga iyo beeninta lagu wareeyey wardud maa jaxada wixii uu diiday radiw leeyahy marka wixii uu ku beeniyey iyo juxuudkii kale isku meeluu ka dhigay ibnu salaax iyo xaafidka maarata fii tarki nuqba iyo culummo kale laakiin camalka sida shaykheynka iyo shaafici iyo culummo kale ka muuqata waxaa weeye hadday uu diidmo keliya taho tagdiib uusan meesha imaanin ma garat in la qaadanayo sidii xadiidkii maaragtay maaragtay nabigu calayhi salaatu salaam uu ka wariy ibnu cabaas u dhahay maa kunaa nacrifu inqiba'a salaati ilaa bitaqdiir imaam muslimna xadiidkaa wariyey sababta camar ibnu dinaar wuxuu ka wariyey abumacbad mool ibnu cabaas magaciisana naafid ayaa la yihahdaa naafid bidaat naafidaa la yihahda marka markii loo sheegana abumacbad wuu ku diidey maaragtay camar ibnu dinaar wuu ku diidey ya may ibnu cabaasa xadiidkaa laga wariy laakiin camar Ah, yad eh, waa riwaayadii dambaa laga hadlaa marka waa yara inuu yaraa ah. hmm. aye wardud radi oo maa jaxada wuxuu diiday aye marka ibnu salaax wardud maa jaxad waa idlaaq wardud maa jaxada ya Okay. Okay. Oh. Eh. ma ibn cabaas hadde isagoo yaroo meelo waaweyn geli jiray suuradii guriga masaajid waaye macnaha haddii uu ka maqan yahay waay lacala salaad inkiis hadduu ka daa lacala ah, ah, hadduu inkiis ka ah, daa lacalahaa meelku ka maqan yahay mm. eh. mm. waa marka qofka uu soo dah ama meel ku maqan yahay haye ibnu salaax marka idlaaqiisaas waa naga xoogaa ka daba nimid oo waxaa ku yimid tacqiibkaas waa ku yimidoo xaafid ibn xajar oo fatxulbaariga uu ku sheegay laakiin middan laysku khilaafsane waa maxay oo khilaaf weyn ku joogin waa in yaruddahu haddii uu ku radiyo bilaa adkuru aniga waxaas ma xasuuso aw maa yaqtadii wax keenaya nisyaanahu inuu maarata arrintan halmaansaya wax keenaya faqad ra-oo waxay arkeen alxukma xukumka waxay u arkeen lidaakir inuu u sugnaaday cinda almucdami ninka xasuusan waa maxay waa raawigii siqada ahaa oo shiikha ka wariyay waa la qaadana macnaa xadiidkii hay cinda almucdami wa xukiya alisqaadu isqaadkiina waa la xikaayooday can bacdihim ee bacd alxanafiya laga isqooday laakiin qowlkaas muxuu yahay maraajix masaa marjuux qof marjuuxo daciifo mm. kii kalaaba xoogaa laysku haysto oo juxuudka aan takdiibka ku jirin aa war ka taagna ka qisati shaahidi shaahidkii iyo walyemiino oo kale wa oo waa xadiidkii qada الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam bishaahidi eesh walyamiin waa markhaatiga maxaa lagu kaba ninkii mudaciga ahaa dhaaro ku kabaya idna siyaho waxaa halmaamay suhayl suhayl ibnu abi saalix can abihi can abi horero ka wariyey alladii kaasoo ukhida canhu laga qaatay xadiidkoo rabiicatu ra'yaa ka qaaday rabiicatu ibn cabdiraxmaan nin hadda weyn u ahaa isagu oo dee iqo weyn u mashaa'ikhdii maalig oo ka qaata ka mida fa kaana wuxuu ahaa bacdu intaa wixii ka dacbeyday bacda daalika cindamaa yuxadid markuu ku xadiideynayo can rabiicata ayuu ka warin jiray can nafsihi yarwiihi ayuu ka warin jiray lan yuudiicahu xadiidka ma dayacaynano meel kuma tuureynine xadiidkii waa soo ceshanaya marka ma garat xadiidkii ilaa xadiidka dawira marigadaa aniga waxaas ma xasuusto oo saa u tuura ma tuurine rabiica waasiqow dhah nin been ugu abuuranaya maaha anigana halmaana isoo galay wejugaa madaxa ka gaartay marka saas ayuu maaa haddaba marka sidii hadhow ninkii ka war ka wariya naftiisuu ka warina waa muxadidiinta waxay kutusinaya cadaaladooda ma garan dadka zamanka wax isuma ogola inuu qof ka yar wax u ogolyaa laga yaaba mashaaikhda waaweynaadaaba la wada daadinaya zamanka ah, ah, ah. maanta dhan fulaan saaqid iyo fulaan saqad lxumta culammada in la cunaa maahana dadkii wax kaleba hadde ilaa man xasan ilaa ma yaqaanin hmm. ninkii yidhahda culammada waa saqad saqad isagaa marka dambe saaqid noqona <laughs> hmm. la sahlna waxaad mooddaa inuu miisaanka ilaahay haayo asaga oo qofka warramana uu la goynayo aminaa midda xoogaa suufiyaa ii sheekay markaasu ooliyada karaamaadkooda iyo dabaqaadkooda iyo waxau ka sheekeen iyo siday usu jallaafaynayaani meesha waxaan rabaa baraaya ka taagan <laughs> midaa mid soo jallaafaynayo kule marka baabkii waxayba galeenba <laughs> yaa baabka isjala kuwa isjalaafayna ooliye maana waa shiaadeen ooliye ilaahay soo jalaafeeyo ilaanka magan kale haye arrintaa hadal taageeraya oo si hadhow oo qof intou qof nool wax ka wariyo isagoo nool oo wax wariyo oo warkii intuu gaaro oo markaas ku beeniyo warkuu dha war aniga warkaas ma xasuusto ee hadhow ceeb ay ka dhacdo qofkii uu maaragtay tiiraanyo ou diiro ou dareemo ayay culimmada in badan waxay dhihi jireen intaa heli kartid qof nool waxa ka warin xadiidkaas haddaa qof dhintay ka heli kartid qof nool ha ka warin calashan hadhow inuu kuu qabso yihan kaama warin waa kana isaga kuu jibaa hadalkii hore isagu wa washaaficiy imaamku shaafici la yidhaahdo nahaa wuxuu ka reebay ibnaalxakami ma maxamed bin cabdillah bn cabdilxakam ayaa la yidhaahdaa ma garanta aabbahood wiilal badanay ahaayeen dhowr aabbahood nin caalimiinoo cabdullahi bin cabdilxakam aa la yidhahda laakiin qoyska maalikiyaday ahaayeen marka shaafici markuu soo galay waa ay soo dhoweeyeen laakiin markii dambey arkeen meelo badan maalig inuu ku khilaafayo maanta ma arkaysaa waa waa ay ka tageen qaar badan markuu imaamu shaaficii uu leeyahay maalikiyada wax ka dhib badan ma arkinuu dhahay imaam maaragtay masaa'ilaa la weydiiyey wixii uu yaqaanana hadda waracah waa sheegay wixii kalena la aclamu uu marka ma ogolou yidhi imaam maalik wixii la aclamu uu yiri inay cid kale ka bartaan ma ogolo yiri <laughs> masaa-ishii oo la aclamu yiri ma rabaano inay cid kale maaragtay u taagaan risaalada waxaa ka yidhaha laba qolo ayaa dadka ugu liitoonaa qof xadiidka uu qaadanayo iyo xadiid kale aan kala aqoonoo xaadhibu leeyahay iyo qof dhahaayo waxaan aniga aqaan maahana wax kale ma rabo oo cilmigii dhan wa iska soo xiray oo tacasub dartiid maaragtay cilmiga hadduu qof wax ka yaqaano u arko iyo wax kale u faa'iideynayo aan ka qaadanayn walidaalika shaafici ahlulxadiid waa ka qaatay ahlura'yi waa ka qaatay ahlulmadiina waa ka qaatay ahlulxijaas waa ka qaatay dad ka yar waa ka qaatay sida axmed bin xambale dadka weyn waa ka qaatay marka cilmiga isaga meel uusan u gelin lama arko marka ninkan weliba maxamed maxamed bin cabdillahi bin cabdilxakim ardadiisu ahaa oo wuxuu rabay majliskiisa markuu dhintay inuu fadhiisto laakiin lugwaydi ayuu fadhiisiyey marka eh, shaafici majliskiisa markaas waxoogaa ka xanaaqo arrintii oo ka xumaa washaaficiyu shaaficina nahaa ibna cabdilxakimi wuxuu ka reebay yarwii inuu wari ay an yarwiya u qadarana inuu ka wariyo xoogaa beydkan aan u saamaxaynino can ilxayi qof nool likhoofi tuhami hadhow in la tuumo arrintaa keliya shaafici keliya kama dhicin waxay ka dhacday shacb shacbi ibnu coona wuxuu ku yidhi qof nool waxa ka warin haddaa heli karto si hadhow aan lagu qabsan waxay kaloo ay maanta ma arkaysaa ay ka dhacday macmar ibnu hammaam Eh. Ah. macma maye eh, ah. ah, macmar macmar can hamaam haa macmar hamaahane cabdirasaaq ibnu hamaam can macmar macmarkaas soo wariyo can hamaam ibnu mulabih can abi hurayra waa saxiifada marka cabdirasaaq wuxuu ka dhagay qof intaad ku dadaali karto qof nool inaada wax ka warina ka warin laakiin saxaawi waa tacliiqiye wuxuu leeyahay haddii taasi waxaa weeye markay fiican tahay haddii xadiidkaas qof kaloo dhintay laga haayo ama axaadiida qof xaya maana haddaan qof kale laga hayno dee axaadiidtii haddii aan la warin waa dayac maysa maslaxada axaadiida in la wariyo ku jira masada imaanaysana yaa weyn maslaxadaa imaanaysa qisada shaaficina waxay ku timid maalin uu darsi imaam shaafici uu lahaa ayuu waxbuu sheegay wixii ayuu maxamedbnakam maxamed ibn cabdillah bn cabdilxakam uu shaafici xasuusiyey shaafici wuu garo waayey marka arrintaasu dhacday aabbihiis iyo qoyskii dhammaa waa murgeen ila dad culummaaho maaragtay sharaf lay ahaayeen ama been lagu tooda aabbihii markuu kurboodo wuxuu yidhi maxamed ibn cabdillahi bn cabdilxakam wuxuu dheh anaa shaafici ka dhaadhicinaa oo tartiiba usoo wada maalinta maalinta hadalkaasaasa shaafici waa xasuusta marka wuxuu hi nin hadda kabacdi qof nool waxaa ka warinaysa aysa kuma marka ay marka wuxuu yidhi ahe washaaficiyu shaaficuna naha wuxuu ka reeb cabdilxakam yarwii ay an yarwiya saas usoo qadar markaa la qadaynayso sababtoo ah anta beydka uma geli karto ma garan naha an yarwiya anay ku fiicanta meeshaas naha wuxuu ka reebay yarwii ay an yarwiya inuu ka warin can ilxayi qof nool likhowfi taamintom laga baxbsanayo halkaa qisadaas intaan uga baxnay dhowr beedo ayaa noogu soo socdo qofka xadiidka warinaayo ajar ma qaadan karaa oo maaragtay sida qur-aankaba loogu qaato ma la qaado karaa masaladaasuu ka hadlaya waman rawaa biujratin lam yuqbali lam yaqbali isxaaqu waraazi wabnu xambali wahuwa shabiihu ujrati اlqur'aani yakhrumu min maru'ati اlinsaani laakin abuu nucaymin alfadlu akhad wغayruhu tarahusan fain nabad shuqlan bihi اlkasba ajiz irfaaqa aftaa bihi sheikhu abu isxaaq intaas waxay ku saabsan tahay ilaa dersiga haddaanaan kala googoyn oo iska daba dareerino hadhow meesha uu ka bilowdo mas'alo walba meesha ay ku harto waa inaad taqaanid waay intaas waa isku mas'alo laga soo bilaabo waman rawaa can fiqatin ilaa qowlihi washaaficiyu nahaa can ibni اlxakam yarwi can ilxayi likhowfi tuham waa waxawaaye baabkii xadiidkii ahaa man xadaa eesh ciwaankeeda wana siiya markaas xadiiska ilmaama waman rawaa qofkii xadiidka wariya oo macnaa xadiiseeya oo ardada u sheega biujratin isagoo ajar ka qaadanayo lam yaqbal ma uusan aqbalin ay xadiidahu xidaadka isxaaqu isxaaq ibnu ibraahim maaragtay isxaaq ibnu raahuya ama raahweyhina waa la yidhaahdaa ma uusan aqbalin isxaaq ibnu ibraahim waa la yidhaahdaa ibnu raahuya waraazi abuxaatim araazina ma uusan aqbalin raazi raya la dhihi jira waa magaalada dhulkan iiraan iyo dahraan agaheeda ama qaybaba ka mida ku ooldhirto culmo badan oo sunnaa leh oo hadda dhulkan iiraan shiicada waa dhulkii wax xadiid badnaa ugu sunno badnaan jirtay mar dhow adiga quruntan markii ay gaalada isticmaalkooda ay soo babaxayeen ayaa shiicada waxaa u soo baxay niman safawiyiin la dhihi jiray oo shaahid ugu dembeeyey khumeyni afgembiyo maxamed rida maxamed eh, rida shaah bahlowi la dhihi jiray oo awoowayaalkiisa ayaa isticmaarka la xirtay inay shaacada ay faafiyaan eh, khilaafada turkigana ay maaragtay ay la dagaalamaan si isticmaarka markaas ugu kaalmeeyo marka saasay shuucadu ku qabsatay ciraaq iyo meelo badan ku sheexeeyaan haddana hadda waa kuwaas faafaya weligood isticmaarka iyo balaayada la xiriiro hadda ummaddii baabi'inayo suuriya ya maxaa rida waay rida masaas ilahay aa rida aan ku arka ah, ama riza ay dhihi jireen hadde bakistaaniyiinta iyo daadka markay arkaan ziya alxaq ay dhihi jireen ah, ah. eh, magacyaalkii haye an laaktulta ridaa aan ku arki jira haye ka qisati shaahidihaa may wuxuuhi waman rawaa biujratin ninkii ujro wax ku wariyo oo ujro ku qaato xadiidkuu warinaayo lam yaqbal ma uusan aqbalin canii xadiidahu isxaaqu waraazi bnu xambal saddex ma aqbalin wa huwa ujradaasna shabiihun shabiihu ujrati lqur'aani qur'aanka ujradiisay shabahda laakiin qur-aanka waa mutacaarafo la yskuma ceebiyo haddee macalimiinta laguma ceebiyo sababtoo a ah niman yaryaroo dhallinyarahay wuxuu dhigan ardo oo ku qaylinaayo haddii marka wax baytulmaal ka bixina aan la arkin maslaxadii xifdulqur'aana waa dayacmaysaa marka waa la qaado karaa taas waxaa dhacday markii aan london tegey sagaashan iyo sagaalka maxaa arkay wax dugsiyaho oodan lama arko dadka oon axaadiid qaarkooda maqlan qur-aanku di laguma qaadan karo iyo mas'ale sheekh albani uu ku tegey markii dambe muxaadaraan u ardadii baxfigiiaan aan galnay xadiidkii maaragtay eh, ibnu cabbaas iyo abu saciid alkhudri iyo eh, khayru ma akhadtum bihi adiga xadiidkii iyo culimmadii baxigooda markaan aragnay anamaga waa saas midda kale waxaan idhi qolo walba qabaaciilada annaka soomaali haddii aanna qur-aanka markaan baran jirnay dowlad iyo ooqaaf ma lahayn rideenna iyo hasheenaan ku baran jiray kal iyo daawa iyo qaalina la dhihi jiro lixdii bilood macallinka neef wanee aryaha la siin qur-aanka markao dhammana qaalin culummada sidoo kale inta la ceshado guri loo dhiso oo maaragtay xoolo loo xoolo gooyo oo gabar la siiyo kutubaa laga laga aflixi haddii haddana ooqaafna ma maqana adinka hadda lacagaa dawlad ka qaataana lacag oo bishii waa qaataan ilmaha lacagaa ku qataan benefit ay dhahaan bal ilmaha tobanka aad ku qaadataan usbuuci ya tobankaas shan ka mida macal u bara macal isagoo usbuucii oo dhan soo shaqaynayo wiigindiga isagoo daalan usbuuca dhammaadka wiigind waxay dhahan axadii sabti isagoo daalanaad waxaad leedihin qur-aan akri adigoo kolow kula soo shaqeey waaba daalin ilmihii wax la bari meesha qaylqayl acuudu ah, bil markaasaa mid rac kara mid fac kara laguma arko bes marka dambe waxaan sameeyey qoys dadkiina waa la hadla waxaan dhada waa kaas xoolena wax kora ilmahan waa kaas hadda wax ra'yo qalm lagu arko oo kasii daraa dugsiyaalkaan bilowno qoyskii dugsi un baanu gobxadha macallinkan ardadiian raadi qoyskan geed hadda waxay noqotayba maaragtay maasha allah ilmaha inay qur-aanka khatimaan bal qiraa'aadka ay qaarkood ku soo khatimaan yani cabdirasiiso cali suuti u aadaan ee qira'aadka ay kasoo bartaan bacdigu meel walba ay ku faafto iyo marka maslaxadaa ka weyn marka marka wuxuu yidhi wa huwa xadiidka yacnii ujrada xadiidka lagu qaadana shabi ujrat اlqur'aani oo kale ujrada qur'aanka lagu qaato ma garan taas ayay maanta ma arkaysaa ay aad ugu dhowdahay laakiin midda qur'aanku waa mutacaaraf oo dadku iskuma ceebiyaan laakiin xadiidka in laisku ceebiyo waa shay muruu'ada dhammaynaya ma garatay marka laakiina u qadaranoo laakiin ujrada macnaha xadiidka lagu qaato yakhrumu wuxuu dhaawacaya min muru'ati اlinsaani qofka insaan oo culimmada qaara aad uga dhowrsan jiroo xataa qofka ardagiisa koob shaabiye kama cabi tiri iyadana waa mubaalaqa fi lwarac laakiin loo noqoyo abuu nacaym ninka la yidhaahdo alfadl nudukeyn ah oo shaykhuulbukhaari ah awalna imaam axmed iyo ibnu maciin iyo raggaas waaweyn oo mashaa'ikhda shaykhenkana sheekh u ahaa akhada wuu qaatay isaga iyo waqayruhu kayrkiisaba tarakhusan ayagoo ruqsaysanaya xaajadooda u baahan way xadiidkee u go-e wax hadda kaloo wax ku siinaayo oo garanaayana ma laha maantana ardada saas ka daba yaacaysa oo nin walba wuxuu rabaa xadiidka sheikhan inuu ka wariyo kaaska inuu ka sogo nin walba axaadiid sidii wufuud camal iska daba zamankan cilmiga laga haajiray maahano ninku xataa kitaabka sheikh wuxuu rabaa inuu ku akhriyo saadiisa qaar oo xataa kutubta mu-alafaadka ah sheikha laga soo doono yacnii kitaabka markuu alifay taariikhu baqdaad ninka alkhadiyu lbaqdaadi ardada afwaaj afwaaj u imaanaysa kitaabkaa laga warinaya maan kitaabka suuqa inta lagu soo daabaco qof walba inuu iska daalaxana waa lagu akrinaa kitaabka waa loo soo daabaco ilaa taxqiiqi iyo dabdi u baahan yahay iyo tafhiima u baahan yahay soo maa marka ibnu salaaxa tacliiqiyo marka labadii madhab oo dhexdhexaysanaya fa in nabada haddii uu tuuro ninkii muxadidka ah mafcuulkii waxaa weeye alkasba kasbigii ciyaalkiisa oo maanta ma arkaysaa oo u shaqaysanaya ku soo noqo shuqlan liaqli shuqlin ku mashquulido bihi biriwaayati alxadiidi lagu mashquulo oo wufuuddan isdaba yaacayso oonba xataa hurdaba uusan helayn inuu shaqaysaba iskaba dhaaf oo cagta isku haysa ninkiina xoolo hore iyo hanti hore mala ayaa ka mashquulaysa ilmihii intuu u shaqeeyo ajiis bannayn markaas ajarkii inuu qaato irfaaqan turiid oo abunacima wuxuu dhihi jiray waxay ugu ceebeynayaan inaan maaragtay aan xadiidka ajar ku qaato gurigaygana saddex iyo maanta waxaa ku nool eh, toban qof hal raqiifo hal muufa iyo hal rootiyana maaragtay hal kibisana guriga ma yaallo gudaha waxyaalama marka maxay ugu ceebaynaysaa marka taasaa marka wasada taasaa wasada nacam waman rawaa qofkii kuwa marka culummada hadda qaar waxaa jira sida xamsa bnu zayaad oo kale gurigu intuu yimid ayuu biyocabmaaga isagoo ooma arday ardadiisa ka aho jarir bin cufmaan miu ah ayaa biyihii u keeno soor adigasoo ardayga matid haa kabahu ka ilada waa ka teg mm-hmm. iyadan taas xoogaa maaragtay waa warax zaa'idaho kolley hadiga rasuulka maaragtay aa ka weyn waa warax zaa'id ah laakin hadiga rasuulka ka weyno rasuulkaba calayh salaatu salaam saxaabidiis hadayaadkiis waa ka aqbali jira marka markii daraf iyo kor la kala aado hadiga goorlayaa dhexdhexaada hadiga nabiga iyo saxaabada Mm. dadna hadda waxooda qaraabatii ah ayaana waaba ka sii daray dadna hadeed warac oo tashadudahay la yimaadeen dadna dhexdhexaaday ahaayeen nacam laakiin hadiga rasuulka calayh salaatu wasalaam iyo hadiga saxaabadiisaa mar kastaba iyagaa la dabaqi kara iyagaa laga dabaqi kara tafriidka badanna waa dhibaatou keenay tashadudka badanna maarata nabiga iyo saxaabadiisa hadigu iyo wixii hadigiisa ku socda unbaa qudwa calayh الsalaatu wasalaam hmm. qof isagoo ooman biyaha ka tegaayo taas waa isdhib waayo hadiga nabiga calayh الsalaatu wasalaam aa ka wanaagsanaa kana dhexdhexaadsanaa waxyaalahaas markaad aragto hadigaa loo soo noqdo qof hadigiisa ka khayr badan lama arko waman rawaa biujratin ujro qofkii ku wariya lam yaqbali ma u aqbalin ay lam yaqbal ayuu ah laakiin hadda waxaa loo jeedaa qaafiyada ayaa la waxina lam yaqbali ma uusan aqbalin isxaaqu isxaaqnu raahuya waraazi abu xaatim waraazi bnu xambal wey wa huwa isaguna ujrada xadiidka lou qora shabiihu isku mudaafi mudaaf iley wey shabiihu ujrati lqur'aani qur'aanka ajar qaaisow shabahaa laakiin meeshaana ku jirto waxaa weeye tacliiqa ku jiro ujrada qur-aanka in la qaato macalimiinta in waa shay mutacaaraf oo laysku eebin laakiin xadiidka in lagu qaato yakhrumu maanta ma arkaysaa wuxuu dhaawacayaa min muru'ati alinsaan insaanka muru'ada waxyaalaha caadaadka sharafta leh oo u dhaawacaya maa qowlka marka oo wasadka waa kano laakiin abu nucaym alfadl ibnu kayn ahaa akhada wuu qaatay ujradii iyo waqayruhu qayrkiisa tarahusan ayagoo ruqsaysanayo xaajaday u qabaan iyo mashquulka ay ku mashquuleen xadiidka warintiisa ilaa maba haayaan waa rag waaweynaaday ahaayeen sidoo kale cafaanulmuslim iyo oo maaragtay shaykhuulmashaa'ikh maaragtay mashaa'ikhda weliba waxaa weeye oo imaam axmed iyo mashaa'ikhdiisa waa ma garan oo la yidhi xadiidka wax yar hadduu ku shakiyo waa iska dhaafi jiray xifdigiisa raggaas ayaa qaadin jiray nacam ayagoo tarakhusaysanayoo leh dhibaatada hayso iyo mashquulka ay ku mashquuleen saa darteed ayaa marka culummadii badankood ay arrintaas ay ruqsayeen qofkii xaajo u qabo oo ee kuna mashquula xadiidku inuu wariyo sababtaan waxa uu qaadanayo maslaxada uu gudanayo diintii uu faafinayo ayaa maaragtay ka weyn ee fa innabada haddii uu tuuro qofkii muxadidka ahaa mafcuulkii waa kana alkasba kasbiga haddii uu <coughs> shuqlan bihi <coughs> ay shuqlan liajli shuqlin ku mashquuli bihi biriwaayati alxadiid uu ku mashquulaayo uu ku mashquulaayo ajis banneeyo irfaaqan turid darteed adagoo u naxariisanayo aftaa bihi waxaa iftooday asheykh abu isxaaq ama isxaaq saaxib saaxibulmuhadab iyo tambiih ninka iskale iyo allumac iyo sharxu llumac nin hadduu ahaa wakhtigiisii ragga culimmada shaaficida ugu waaweyn oo zaahida oo waraca ee cilmiga iyo xirsiga dadaalkiisa ee la yidhi casharkii boqolaal gooruu ku ceshanaya hadduu hal bayd oo soo marana qasiidada dhan ay ku jirto hadday soo marta maalan beydkii naxwada famidluka xublaa qad daraqtu murdicin oo rubada inta la xadfo infa'du imaanayso qasiidada dhan imruulqaysoo xifdinayaa markaas marka ninkaas xataa raggii la mucaasiriinta ahaa aa ninkaas wax ka qaata oo waxaa ka mida maaragtay samcaanigi fii qawaadic اladilla kitaabkiisii iyo kutubta abu isxaaq waa isku mid waxaa wax ka qaato oo weliba u sheega isagu dikriya khadiib albaqhdaadi ma garta isagaba ka geeri dambeeyey qaala abu isxaaqdaas intaas le kitaabkiisa oo alfaqiih walmutafiqa usuulfiqiga uga hadlo aad iyo aad uga soo qaato khadiibaqhdaadi marka nin waracahu ah xataa waxaa la yidhahda adduunyada sida looga dambeeyey hadduu yidhaahdo anigoo la dad ay gacmaha iwadan xajka halagey waa la igeyn laha wamaca daalika ma xajinaan sababta u xaji waayana wuxuu diiday dadkan inuu waxwarsado faqiirna waa hadda xoole ma haysan dadkaa inuu waxwarsado diiday waduu tasaahilin kow labo saddex afar sideed toddoba beydaa isku xiran me lix beyd ku darna ku darna masaajid ama idin dhibaata ya midin joojo masaa idin wada ma wada ya